dhan macnihiisana asagaa saxaabada baray afar shay ayuu shiiku u dariishaday arrintaas aayaadka qur-aan oo sheegayey in waxa weeya nabiga ilaahay wadiifadaas u xil saaray inuu dadka diinta u caddeeyo saxaabada dadaalkoodii ay toban aayadood markay nabiga ka bartaan aysan ka gudbi jirin ilaa ay macnaheeda bartaan kuna dhaqmaan arrinta kaleeto ah aayadaha qur-aankaee caddaynaya qur-aankana ujeeddada iyo maqsadka loo soo dejiyey inaysan alfaada ahayn kaliya in la aqriyo laakiin loo soo dejiyey macnihiisa in lagu tadaburoo la garto haddaan lagu macnaha la fahmina tadabur ma imaan karo tan kaletana wuxuu ku afreeyey caadadana siday ku dareersatay qoom kasta ee kitaab furuunta ka mida barana maqsadkay ka leeyihiin waa macnihiisa inay gartaan nuqdada karoon qaadanay waxay ahayd tafsiirka khilaafka saxaabadu ay isku khilaafeen aad ayuu u yaraa aad ayuu u yaraa tafsiirka ay saxaabadu qur-aanka fasiridiisa isku khilaafeen aad ayuu u yaraa sababaha keenana waa nagay nidhi saddex sababooda keentay midda koowaad luqada carabiga oo uu qur-aanka ku soo degay luqadoodii luqadoodiiyay ahayd waktigaas saxaabadu joogeenna luqada luqa cajabiyuhu ma dhexgelin sidiiyay asalka bay u sugneed marka wax barxay ama dheehay ma jirin sababta labaadna waxay ahayd waan arki doonnaa tafsiirka laysku khilaafo waxaa keena muctaqadka in laysku khilaafsan yahay oo qofba aayadda u jiito siduu rabo ayaga muctaqadkoodaa mid ahaa oo bidax iyo quraafa ma gelin caqiido waaxido ah oo saxiixa ay ku sugnaayeen taasaa keentay quraanka inaysan isku khilaafin oo maqsadka qur-aanku siduu sheegaya ay u raacaan ee siday ayagu rabaan aysan qur-aanka u fasirin sababta saddexaadoo keentay inay qur-aanka isku waafaqaan tafsiirkiisa oo khilaaf uusan khilaafkoodu yaraadana waxay ahayd masdaru talaqi meesha ay kala kulmeen tafsiirka ay ka qaadanayaana hal mida ahaa oo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam saddexdaas sababoodna waa sheegnay iyadana habeenkii dhawaa waan sheegnay adilada markaan tirinaynay oo tusayda nabigu qur-aanka inuu fasiri jiro saxaabada u fasiri jiray waxaa ka mid ahaa qowlka allah aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum biulmin ulaaika lahum lmnu biulmin inay saxaabadu u fahmeen waxa weeyaan inay caam tahay oo dulmiga saddexdii nuucba ay caam ku tahay saddexdii nuuc dulmiga dembiga qofka iyo alla ka dhexeeya dulmiyaa la yidhahdaa shirkigana dulmiyaa la dadka naftooda iyo maalkooda lagu xadgudbuna dulmiyaa la yidhahdaa dhammaan inay soo gelayd ay u qaateen laakiin nabiga waa ka yidhi ma ahan markaas waa ku yidhi ayunaa lam yadlim nafsahu de amnigaan heli mayno maxaa le qof naga midoo naftiisa dulminu ma jiro nabigu waqti ti u fasiroo yidhi ma ahan aayadda sidaas ee dulmigan waxaa loola jeeda miyaadnaan maqal waxa weya luqmaanulxakiim wiilkiisii uu ku yidhi yaa in yaa bunaya laa tushrik biاllaah ina shirka la dulmun cadiim marka aayaddan dulmiga ayay sheegaydaa waa shirki saasaa nabigu u fasiri jiray laakiin lafdigaas markaan sheegayna waxaan idhi dulmiga mulaq wey mulaqna ma ahan kelmaddaas waa qalab ee waxaa saxa caam weeye mulaq iyo caama jira kelmad oo isticmaal usulu fiqiyo weeye marka usulu fiqiga marka la joogo dulmi waa caam oo caamku wuxuu ka dulmi waa nakiro nafyiyaana ka horeeya walam yalbisuu iimaanahum bidulmin walam yalbisuu lamtaasaa nafyi ah dulmina waa nakiro nakira fii siyaaqi nafyi tacum marka waa caam ulmi oo soo gelayo ka fahmay marka ah, ilaa waa caam ulmi oo ku dhacayda laakiin inuusan soo wada wadagalayna mid gaara ah loola jeedo aan nabigu u fasiray oo u cadeeyey masalada kaloo soo qaadan waxay ahayd taabiciyaalka gabalka mid ah inay waxa weeyaan tafsiirka saxaabada ka qaateen qur-aanka dhammaantiis sida mujaahid ibnu jabri oo kaleetaan miaalino mujaahid ibnu jabri qur-aanka afar iyo tobankii boqolka waxa weya min suurati alfaatix unta ka soo bilaabay ilaa suuratu nnaas ayuu waxa weeyaan aayad aayad iyo kelimad kelima u weydiiyey cabdullahi bn cabaas ah, kelimad kelima weliba saddex goor taas waa soo sheegnay keligiisna ma ahane abuljawza taabiciga la yidhahda aws ibnu cabdillaahi arabci asna waa soo sheegnay inuu cabdullaahi bni cabaas laba iyo toban sano deris la ahaa oo waxa weeyaan uu asna ka dhegaystay qur-aanka awalkiisa iyo akhirkiisa laakiin taas sharax ahaan aan u sheegnay matniga kuma soo marin salada ugu dambayday oo ayadan aan soo qaadana waxay ahayd taabiciyaalka saxaabada qur-aanka tafsiirkiisa way ka qaateen laakiin fii bacdi almasaa'il oo tafsiirka ka mida inay ku ijtihaadeenoo waxa weeyaan ay ijtihaad ahaan u fasireen hadda marka casharkeenna wuxuu ka bilaaban awo haddii ilaahay noo qadaro waxa weeyaan khilaafka salafku isku khilaafeen tafsiirka ama saxaaba ha ahaado ama taabiciyaal ha ahaado inta loo qaybinayo laba qaybooda loo qaybin ikhtilaaf atanawuc oon habeenkii dhaweed xoogaa sharaxa ka bixinay ikhtilaafu tanawuc iyo ikhtilaafu tadaad labadaasaan casharku ka bilaaban faslun alkhilaafu khilaaf khilaafkaasoo bayna salafi salafka dhexdiisa ahaaday fi tafsiiri tafsiirka isku khilaafeen qaliilun mid yar weeye wa khilaafun khilaafu salaf salafka khilaafkooda fil axkaami axkaamta isku khilaafeen ayaa akharu ka badan min khilaafihim khilaafkooda fi tafsiiri tafsiirka ay isku khilaafeen wa qaalibu maa shay badankiisa yasixu ka ansaxaya canhum salafka xaggooda min alkhilaafi khilaaf xaaluu yahay yarjicu wuxuu u laabanaa ilaa ikhtilaafi tanawucin ikhtilaafka oo waxa weeyaan nuuciyaynta ikhtilaafu tanawuc kaas ayuu u badan yahay u laabanaa lakhtilaaf lakhtilaafi tadaadin iska soo horjeedka khilaafkeeda maya wadaalika ikhtilaafu tanawucuna sinfaani waa laba nuuc axaduhumaa midkood an yucabira waa inuu cabiro kullu waaxidin mid kasta waaxidkaasoo minhum selafka ka mid ah can ilmuraadi ujeeddada aayadda laga leeyahay bicibaaratin cibaaro inuu ku cabiro cibaaradaasoo hayri cibaarati saaxibihi saaxiibkiis cibaaradiisii aan ahayn cibaaradaasoo tadullu tusayda calaa macnan macno macnahaasoo filmusamaa lafdiga la fasiraya ku sugan macnahaasoo kayrilmacnaa aan macnihii ahayn macnihii aakhari kale maca itixaadin musamaa ayadoo labada cibaaro daataday magacaabayana isku mid tahay wadaalika kaasna bimansilati alasmaa'i waa sida magacyaalka booskooda oo kale magacyaalka almutakaafi'ata oo isku dhiganta allatii magacyaalka bayna almutaraadifati mutaraadifada iyo walmutabaayinati u dhaxayda kamaa qiila sida lagu yidhi fi smi sayf seef magaceeda assaarimu ayaa la yidhaha seefta magacyadeeda ka mid a walmuhanadu aa ka a magacyadeeda wadaalika kaasuna milu asmaa illaahi alxusnaa waa magacyaalka ilaahay oo kale iyo wa asmaai rasuulihi rasuulka magacyaalkiisa oo kale sala allahu calayh wasalam iyo wa asmaai lqur'aan qur-aanka magacyaalkiisa oo kale alkhilaafu khilaafka khilaafkaasoo bayna salafi ahaabay ku laaba matniga alkhilaafu khilaafka khilaafkaasoo bayna salafi salafka dhexdiisa ahaaday fi tafsiiri tafsiirka ay isku khilaafeen qaliilun waa mid aad masladan habeenka dhawidna soo qaadanayd ay ka mid tahay khilaafka selafku qur-aanka tafsiirkiisa ay isku khilaafeen aad ayuu u yeli ma badna kan saxaabada isku khilaafeena ugu siiya taabiciyaalka xoogaa ka khilaaf badan isna ma badna ma badna marka aad u yeli wa khilaafum khilaafkooda fil axkaami axkaamta ay isku khilaafeen akaru ayaa ka badan min khilaafihim khilaafkooda fi tafsiir ay isku waxa weeyaan marka la fiiriyo khilaafkoodu sideeda ma badnayn axkaamta ha ahaado ha ahaado tafsiirka ma badnayn laakiin haddii la fiiriyo axkaamta inta ay isku masalo isku khilaafeen iyo tafsiirka inta aayadood ay isku khilaafeen waxaa badan inta ay axkaamta isku khilaafeen sababta keenaydana waxay tahay aayadda tafsiirkeedu waa nagii soo sheegnay waxa weeyaan marka tafsiirkee la yidha hadda waxaa loola jeedaa saddexdii macno lafdiga in la terjamo waa furuda maxaa yeel waa wada carab oo waxa weya qox ah oo aan macnaha wax barxay jirin marka kelmaddan inay tarjamaan isku khilaafi maayaan wax maqsad oo kala duwanna male oo labadoodu ku dhammaan waa isku muctaqado mid meel gooni wax u jiidanaa ma jireen mid walbaaba aayadda macnaha ay sheegaydu toos u abbaana marka in lafdigan la tarjamo lafdigiina isku si loo yaqaan carabigii waxay keenaydaa isku wax looga dhawaaqo tafsiirka waa mid macnaha kaleeto tafsiirka soo gala wuxuu ahaa waxa weeyaan dikru lmacna almuraadi min alaaya aayadda macnaha loola jeedo tafsiir mid waa aayadda in la tarjamo lafdigan carabiga macnihiis xuuya midna wuxuu ahaa ma aayadan siyaaqeedu muxuu yahay lafdiga macnihiisa lafdiga kelmadda carabiga ah lagu yaqaan muraadka aayadda loola jeedana siyaaqa lagu yaqaan iyo qaraa-inta qur-aankii ka horreeyey qur-aanka ka dambeeya macnaha aayaddu qaabkii u socotaa laga fiiriya macnaha muraadka lafdiga laakiin tarjamada kelmadda iskale carabiga kelmadda iskale laakiin macnaha loola jeedo siyaaqa laga yaqaan siyaaqa waxa weeyaan saabiqa iyo laaxiqa la fiiriya aayaddan kelmaddan aad fasirayda maxaa ka horreeyey ilaa waa socda qaada u socda macnuu ka hadlaa macnuu ka hadlaa uu ka soo hadlaay marka siyaaqa waa saabiqi kelmaddan aad fasirayda kelmaddii ka iyo laaxiqa laaxiqna waa maxay kelmadda aad fasirayda ka dambayda wey laga fahmaa muraadka muraadkana marka labadaas way gara kareen ma isku khilaafayn sow ma adan garan marka tafsiirka marka saasaa khilaafkiisu iskaga yara kelmadda inay tarjamaan waa fududa kelmadda macnaha muraadkaa loola jeeda inay sheegaan waa fududa xikamta in la sheegaana waa iska fududa marka khilaafku aad saas ugu yara laakiin axkaamta masaa'ilka gobol inay isku khilaafaan waxyaalo keenayaa jira oo mas'alada hadday tahay mas'alo aayad qur-aan caddayday masalada xog axkaamta ama xadii caddeeyey waxaa keeni kara in laysku khilaafo hal maado bis xadiidka aayaddaas caddeeyey inuusan imaamkan soo gaarin kanna uu soo gaaro khilaafka keena waa intaas mar hadday kulligood wada ahlu sunno yihiin kitaabka sunnadii fiqiga ka qaadanayaan axaadiistu ma qornayn sida maanta ay u qoran taho bukhaari iyo muslim abidaawud saas ay u qoran tahay uma qornayn waqtigaas axaadiista korkaa laga xifsanaa axaadiista dadkii xifsanaa mid madiinu jooga mid kalena qayb kale xisan wuxuu la joogaa shaam iyo wuxuu ku jira difaaca oo lagula dagaalama reer yurub halkaas mujaahidiinta u jira mid kalena halkaas iyo ciraaq u jira mid kaleeto waxau jiraa bahalki ahaa een wuxuu jiraa maka almukarama ninba intaasu xifsan yi nin wada xifsan una maba jiraba siduu imaamu shaafici ku yidhi risaalada nin axaadiista nabiga wada xifdiyey maba jiraba marka nin walbaaba inta uu xifdisan yahay axkaamteedu waa cadda waa laysu khilaafi inta uusan xifdisanayn nin kalena uu xifdisan yahay asagu intuu xifdisan ka ijtihaada intaasuu ka ijtihaada aayadaha qur-aan uu yaqaan iyo axaadiista uu yaqaan ka inuu ka fahmo isku daya fahamkaasna waxa waya ama waa ama waa ku gafa ilaa wixii nas maahane nin kaleeta xadiis mas'aladaba ka hadlayda haya oo xifdisan isagoo xadiiskuu ku caddaysana haddii kale ku gafo kaas waa siiba asagu mar walba ila xadiiskiiyuu hayaa taas waa keenayda inay isku khilaafaan oo axaadiistii oon qornayn oo nina masalada markuu ka hadlayo xadiiskeediiuba hayaaba nina ma maaya wuxuu rabaa inuu ka istinbaato oo kala soo baxo axaadiis kale iyo aayado kale taas waa keenayda kan kaleeto waxaa keenaya mas'aladu masale xadiis leba maaha oo xadiis goorihu ka hadlay ee waxay rabtaa adilo caama in lagala soo baxo haddii daliil caama wax lagala soo baxayna dadku isku fahmo maaha fahmadiiay ku kala tegsan yihin Ah, qofna fahmadiisa ilaahay dakaa wuxuu siiyey oo aad u badan oo waxa weeye markuu ijtihaado waa horu ka hela qofna waa ku gafa marka ijtihaadka kala gedisanuna waa keena iyadana marka asbaabahaasaa keeni jiray fiqiga in laisku khilaafo asbaabahaasu laakiin keeni maayaan in badan oo kamidhu qur-aanka maxaa qur waa la wada xifsanaa isaga ma kala tagtagsanayn waa la wada xifsanaa qur-aanka badana dad badana korka ka wada xifsanaa waxaa dhacda magaalo kasta laga helo xaafid qur-aanka ah marka ee qur-aanku ma kala maqneen laba laha xoogaana madiinuu yiilay xoogaana makuu jiray xoogaana shaam qaybna masr maaha qur-anka isaga saa marka taasaa keenayda in axkaamta xoogaa masaa'il lasuu khilaafo sababahaasaa keenaya sababahaasuna qur-aankii kuma sugna marka khilaafka ay tafsiirka isku khilaafeenaayana kan axkaamta badnaa sababahaasana keenay alkhilaafu khilaaf khilaafkaasoo bayna salafi salafka dhexdiisa ahaaday fi tafsiiri tafsiirka ay isku khilaafaan qaliilun waa yaraa wa khilaafum khilaafkooda fil axkaam ay isku khilaafaan akaru ayaa ka badnaa min khilaafihim khilaafkooda fi tafsiir ay isku khilaafaan welidaasaas daraaddeed imaamkan mas'aladan waa ku ijtihaada wuxuu leeyahay masaladan sidaasaan sawaabkeedu u arkaa masalada xadiiskeedii markaas ma u hayo axaadiis kaleeto un caanoo macno guutusaydu ka fahm hadhow magaaladiiu ka tega magaalo kalu tega wuxuu taga magaaladiiyo masaa'ilkii uu ku ijtihaaday axaadiis caddayhayda ay taallay waa loo sheegaa tii horunta ka laabtuu tan qaadana maxaa yl iyaga baadidoodu waa xaqa bis dan kale male miaal waxaa kuugu filan imaam shaafici imaam shaafici ciraaqu marka hore joogi jiro masaa'il badan uu leeyahy kutubuu alifay ma garatay waagida waa ka tegay masar uu tegay axaadiis badan u helay oo intii uu yiqiinay aan kuwa kalan ahayn waa masaail badan uu ka laabtay qaarkii awalba xadiisooda haystay sidii u haysta laakiin qaar badan oo awal ijtihaad ugu dhisnaa markuu axaadiistoodii qolay waa ka waa ka la yidhaha madhab ljadiid a la yidhaha kaas madhabkii cusbaayo imaam shaafici kii horena maxaa la yidhaha madhab lqadiim ha hore oo waxa weya imaam shaaficiyo waqtigu ciraaq joogay marka sidaasay ahayd sababta keenaya masaajidka gabal in laisku khilaafo markuu helo imaamku xadiiskii waa ka laabana kulli ardadoona waa u dardaarmi jireen waxay dhihi jireen mas'alada qowlkayga aan ku ijtihaaday hadduu xadiis uu khilaafsan yahay aad aragtaan ka laabta qowlkayga ka taga saasay dhihi jireen way u dardaarmi jireen ardadoodana marka masaailkaas waa saa haddana tafsiirka masaa'ilka yarka oo isku khilaafeen ma ahan ikhtilaaf iska hor imaanaya masaladaasu rabaa inuu kaa daweeyo ikhtilaafka saxaabada oo waxa weeyaan tafsiirka ay isku khilaafeen labaa loo qaybinaa qaar ka mida ikhtilaaf xaqiiqa ma ahan ikhtilaafu tanawuca la yidhahda fiiri qaarna waxaa la dhahda ikhtilaaf oo xaqiiqa wey oo iska hor imaanaya fiiri wuxuu ku yidhi waqaalibu maa shay barankiisa yasixu ka ansaxaa canhum salafka xaggooda oo min alkhilaafi khilaaf ah yarjicu wuxuu u laabanaa ilaa ikhtilaafi tanawucin nuuciyaynta khilaafkeeda ikhtilaafu tanawucu u qaybsamaa badanka marka ikhtilaaf xaqiiqa ma aha maalan tusaale cibaadaadka waa galaan waxaa sunno ah qofka salaada markuu xirto fiiri oo uu allahu akbar yidhaahdo ducaau iftitaax inuu ku bilowdo soo maaha intuusan xataa faatix akrin oo cudu bilaahi dehin ducaau iftitaax ah sunna ducaau iftitaaxi dhowr xabaa sunan ah, subxaanaka allahuma wabixamdika watabaaraka smuka wa tacaala jaduka walaa ilaaha hayruka waa nabigaa ku firfurtay sala allahu alay waslm mid kalaa jira oo nabigu ku furfurtay sal اlahu alيه wasalam allahuma baacid baynii wa bayna khadaayaaya kamaa baacadta bayna almashriqi wاlmaqrib allahuma naqini min khadaayaaya kamaa yunaqa thawb اlabyadu min adanas ila aakhiriha mid kalaa oo nabigu ku furfurtay sal اlahu alيه wasalam ah, wajahtu wajiha liladii fadla samaawaati wاlarda xaniifan wamaa ana min almushrikiin mid kalaa mid kalaa mid kalaa ma aha ata intaas waa badan yihi waxa weeye intaba nabigaa ku furfurtay sal lahu ala tan ku furfuro waa magaca laha ducaa iftitaaxay leeda tanna haddaad rabta ku furfuro ayaduna magacan oo ducaa iftitaaxay leeda waa ka oo lagu furfuro karaa haddaad rabtana midaan ku furfuro sida ugu fiicanna si aad u noqoto sunadii qof ku wada dhaqmay inaad salaada ceshaha mid iskaga furfurato midda subaxana mid kale iskaga furfurato duhurka markaad joogto mid kale ku furfuro axaadiisi waa wada xifdiya sunadii inaad ku wada dhaqanto iiri ataxiyaadkao kale waa التحyaaتk waa cبdاللh بن مسعوud uu nabiga ka wariya bخaarي mسلم التaحiyaaت للh والصلaوaaت ilى akhirه التحyaaتki بن cabaas uu nabiga ka wariyo صحيح mسلمkana asna التaحiyaaت المبaaرaكaaت الصلaوaaت isna mid kale labadooda nabigaa ku ataxiyaadsaday soo ma mid kale kii abu muusa alashcarina waa jira waa mid kale kii caaishana waa jira dhammaan maxay wadaagaan magaca la yidhaahdo ataxiyaad wada kan haddaad akridana waa taxiyaad kan haddaad akridana waa taxiyaad iska hor imaan maayaane waa dhowr nuuc oo wada ataxiyaad la wada yidhaahdo saasay cibaadada uga buuxdaan ah, haddaad rukuucdo waa la mid markaad rukuucdo maxay leedahay subxaana rabiy alcaiim wabixamdihi nabigaa yidhi sala la ala waxaa kaloo nabiga ka sugan subxaana rabiy alcaiim wabixamdihi subxaana rabiy alcaiim kalina waa ka suganta haye waxaa kaloo ka sugan subuuxun quduusun rabu lmalaaikati waruux waa dhigi kartaa waxaa kaloo ka sugan subxaana diljabaruuti wlmalakuuti wlkibriyaai wlcadam waxaa kaloo nabiga ka sugan allahuma laka rakactu wabika aamantu walaka aslamtu ilaa aakhiriha waxaa kaloo ka sugan waxaa kaloo ka sugan waa badan yihi kulligood waa adkaartii rukuucda adkaarta sujuudda waa sidoo kale ikhtilaaf maan haddii midna yidhahdo subuuxun quduusa midna yidhahdo subxana rabbi alcadiim labadooda isma khilaafin tanawuca la yidhahdaa mid walba adkaartii rukuucdu akriyi kalana nuucu akriyi kana nuucu akriy labadoona waa sunadii nabiga sala allah alay اktilaafaadkaas waxaa la hahdaa اkhtilaafu tanaw اkhtilaafu ah, tanaw اkhtilaafu tanawuca macnaheeda waxa weeye isma diidayaan labadan qowl wey isma diidayaan kanuna waa haq kanuna waa haq labadan qowl sidaas wey marka tafsiirkana marka lagu leeyahay اkhtilaafu tanawuca laba qowl oo aan isdiidayna aayadda laba saxaabi ku kala fasiraya ama shan saxaabi aan ninba qowl ku fasira shanta qowlna isku meela imaanaya ah shanta qowlba isku meelay imaanayo oo kelimadda la fasirayo macno guud ay leedahay macnihii guud mid kaanu macnuu sheega kanuna macnuu sheega kanuna macnuu sheega intaba ay lafdigan la fasirayaana leh isma khilaafin marka ee macnihiiyaa midba qayb kuu sheega miaaley ka dhiganta miaaley ka dhiganta ikhtilaafu tanawucu waa laba nuuce sidaasaa ka mid ah ikhtilaafu laakiin tadaad waxaa la yidhaahdaa waa qawlaani iyo laba qowloo iska hor imaanaya oo mid leeyahay haadaa xaqun leeyahay haadaa baatil kaasaa la ikhtilaafu laba shay isku lid eh. ah lidaad ugu taysanmayna qofka kasoo horjeeda waxa weyan waa laba qowloo lid isku aho iska soo horjeeda kaas marka ma badna ah, badanka aqwaasha salafka oo tafsiirka waa waana muhiimada aan rabno risaalada in laga fahmo aqwaal badan marka hadii la yidhaha ayadan cabdullahi ibn cabbaas saasuu yidhi abdullahi ibn mascuud saasuu yidhaha marka la yidhaahdo waxa weeyaan inaad ogaato ma ikhtilaafu tadaada mise waa tanawuc daad ogaato tanawuc wax dhuba dhuba kuguma haydo waabaad macno kuu dheeraada kanuna macnu aayadda kaaga sheegay kaasuna macno dheeraada kugu shegay labada macno waa xaq isku qaadeen laakiin ikhtilaafu tadeef hadduu noqdo ay labada macna iska soo horjeedaan waxaad ku qasbanta inaad raadido labadooda mid ka xoog badan ilaa laba qowlo kanuna waa xaqli kanuna waa baatil ma u la wada qaadan karo markaas waxaad u baahane inaad raadido labada qowl kaa xoog badan marka taas u baahane mar hadday noqdaan laba iska soo horjeeda laakiin hadday tala ikhtilaafu tanawuc noqdaan waxba raadi maydid labadaba waa isku qaadeen hadday saddex yihiin waa qaadeen hadday shan yihiinna shantaba waa qaadane marka ikhtilaafka ugu badan oo salafkana waa midkaas nuucyada wadalika ikhtilaafu tanawucu sinfaani waa laba nooc axaduhumaa midkood an yucabira waa inuu cabiro kullu waaxidin mid kastoo minhum selafka ka mid ah amase kullu waaxidin mid kasta waaxidkaasoo minhum min almukhtalifiina kuwa iskhilaafaya ka mid a ah. labadabaa dhihi kartaa canilmuraadi macnaha aayadda loola jeedu cabiraa bicibaaratin tacbiir cibaaradaasoo hayri cibaarati saaxibii saaxiibkiis tacbiirku cabiray aan ahayn cibaaradaasoo tadullu tusayda calaa macnan macno macnahaasoo filismi isimka ku sugan macnahaasoo hayrlmacnaa macnihii aan ahayn macnihii alaakhari kale macnahaas maca itixaad lmusamaa kan labada macnada kan lagu magacaabaa iyadoo uu isku mid yahay waxa weeyaan midka koobaad waxa weeye kanu macno guud oo midaan sheegayne lafdigan macno guud oo badan u leeyahy macnihiiyaa mid cabiraa qayb ka mid a ah. kan kalena wuxuu cabiraa macnihii kaasoo cabiray macno aan ahayn oo laakiin dee lafdigan la fasira tusa ah, fiiri kan wuxuu cabira macnihii guud qayb ka mida waxa uu fasiraana waa halkan waa isku kelimadan musamaha la fasira kanuna wuxuu cabiraa macno kale miaalada wax badan ku caddaa doonaa marka miaalada gaarna waa miaalina wuxuu ku yidhi axaduhumaa labada nuuc midkood an yucabira waa inuu cabiro kullu waaxidin mid kasta oo minhum selafka ka mid a ah. amase kullu waaxidin mid kasta waaxidkaasoo minhum min almukhtalifiina huwa ikhtilaafu tanawuca isku khilaafay ka mid ah can ilmuraadi ujeeddada aayadda loola jeedu cabiraa bicibaaratin tacbiiru ku cabiraa cibaaradaasoo hayri cibaarati saaxibihi saaxiibkiis cibaaradu ku cabiray aan ahayn cibaaradaasoo tadullu tusayda calaa macnan macno macnahaasoo fil musamaa lafdiga la fasiraya ku sugan macno ku sugan ayuu sheegaya macnahaasoo hayrilmacno aan macnihii ahayn macnihii alaakhari kale macnihii kaleo kii kale sheegay macno aan ahayn uu sheegaya maca itixaadi lmusamaa laakiin daatada la sheegayo la fasira waa isku mid waa isku mid oo macnahana waa leeyahay daatada la fasira waa leeda kelimada la fasira macnahana waa leeda labada macnaba way leeda wadalika kaasu bimansilati اlasmaai waa magacyaalkoo kale magacyaalka almutakaafiata oo isku dhiganta allatii magacyaalkaasoo bayna almutaraadifati mutaraadifada iyo walmutabaayinati udhaxayda kamaa qiila sida lagu yidhi fismi sayf maalan fiiri seef aa la fasira seef seef waa seefta ad taqaanaa markaasaa midaa loo geynaa laleehay seef io fasir markaasuu leeya huwa lmuhanadu waa muhanadka mid kalaa leedahay io fasir seef mid kalaa leedahay seef io fasir markaas wuxuu ku leeyahay assaarimu seef haddaad maqasho assaarim wey waa magac kaloo seeftu leedahay mid kalaa lahay seef iifaas markaasuu ku leeyahy hiy alatii tuqdacu bihi lacnaaq ha midda qoraha lagu jaro marka ma iskhilaafin sababtoo ah sarim waa la yidhaha waa seefta magacyadeeda magac ka mid a ah. waxa la fasiraa oo musamaha waa seef u fiirso mid wuxuu ku fasiray assarim casaarig lafdiga ah seeftana waa tusaa macno dheeraadana waa wataa oo macnahaas waa maxay mid wax goydo wey saarig waa qaadi ah, mid wax goydo wax jarta wey mid kalaa fasiray wuxuu yidhi asayfu huwa almuhanadu seef waa muhanad uu leeyay muhanadka seefta magaceeda weeye macno dheeraadan waa wata oo macnihii kii hore sheegay aan hayn waxgoynta oo waa maxay waa seefta hindiya lagu soo sameeyey ama birta laga tumay laga keenay hindiya fiiri beerta hindiya seefta lagu soo sameeyey ama birta laga tumay ogta seefta waa la tumaa nin tumaala caadiga inta garaacu seef ka sameeya bir birta laga tumaa hindiya laga keeno marka fiiri midkaanu muxuu kuu sheegay seefti horta waa kuu sheegay oo muhanad seefta magaceedu waa macno dheeraadoo kii hore uusan sheegina waa kuu sheego birteeda hindiya laga keeno kanuna asaarin markuu yidhi seeftii horta waa kuu sheego magacaan saarin la seefta iskale macno dheeraadoo kii hore uusan sheegina waa kuu sheego inay wax goydo marka miyay iskhilaafeen labadaas isma khilaafin mid walbaa seeftiina waa fasiray macno dheeraadaan kii kale sheegina waa ku sheegay marka seeftu waxa weeyaan waxay noqon saarin waata waa jarta muhanadna waata haddii birteeda hindiya laga keeno seefna waata saddexdii macnaba waa isla leeda marka midba qaybuu kuu sheego ku miaali waa noocaas marka ka sii gudbin halkan wuxuu ku sheegay almutakaafi asmaa laydhaa mutakaafi oo u dhaxayda asmaa laydhaha mutaraadifo iyo asmaa laydhaha mutabaayina waa baab oo xoogaa adag asmaada alfaada carabiga marka macaanida loo fiiriyo qolooyinka manaadiqada a ah waxay u qaybiyaan shan oo akhdari manduumadiisa ayuu saas ugu sheegaa wa nisbatu alfaadi ila almacaani khamsatu aqsaamin bilaa nuqsaamin tawaadu'un tashaakukun takhaalufun wlishtiraaku cabsuhu taraadufnu ihahdo waxa weeye alfaadda marka macaanida loo fiiriyo shana loo qaybina kuleeyahy alfaadda marka macaanida loo fiiriyo shana loo qaybina mid waxay yidhaahdaan waxaa la yidhaahdaa labadan magac waxaa la yidhaahdaa tawaadu'a ka dhexeeya tawaadu a ka dhexeeya lagu leeya labadaan magac tawaadu'a ka waa maxay magacaan waxaa waxaa wuxuu ka dhexeeyaa afraad badan oo wax badan ku kala duwan laakiin magacan waa u siman yihiin kuma kala fiicno ma kuma kala xoog badna magacan waa ka dhexeeya mid midka kaleeto magacan dheeraad kala ah jiro waa magac ka dhexeeya afraad badan afraaduna magacan waa u siman yihin lakin ayagu waa kala duwan yihin mithaalka aada loogu fahma in insaan soo qaba ama bashar insaan magacaas imisaa isla banu aadamkao dhan wey ah, waxa kufaar ah iyo waxa muslin ah kulligood waa wada bashar soomaa meeqa nuucay ku kala duwan yihin waxa weeyaan muuqaalka waa kala duwan qaar waa cadiya qaar waa madowya qaar waa gaduud qaar waa casaan hadalka waa ku kala duwayn intaasoo luqadooday ku hadlayaanoo kumanaan luqadooda laakiin insaan waa wadiye hada insaan wa hada insaan insaannimada kuma kala horeeyaan mid walbaaba waa insaan mid walbana waa bashar soo ma magaca bashar la yidhaha ma kala qof qof ka xigaa ma jiro waa la wada leey insaan lafdiga ahna lama kala xigo afraadda insaanko dhan oo bani aadanka ka dhexeeya magaca sidaasoo kale waa la hahda mutaraadifa waxaa la dhahdaa waxaan ula jeedaa tawaadu'a la dhahda tawaadu'a la dhahda zaydna waa insaan calina waa insaan hindana waa insaan wiilka yarkaa saqiirkaana waa insaan kulligood marka tawaadu'a la dhahda kaas kaas tawaadu ay yidhahdaan kan kaleeto waa maxay waxa weeyaan tashaakub tashaakuk waxay yidhaahdaan macaanida way ka dhaxaydaa way ka dhaxaydaa laakiin way ku kala xoog badan yihin macnay macnay wadaagaan macnahaasna xoolaa way ku kala xoog badan yihin sida miaal cadaan barafka waa cadyi foolka maroodigana waa cadyi labaduba waa cadyihin hmm. waa cadyi labaduba waa cadyihin ama waxaad tidhaahdaa fool maroodi dadaan arag inay joogaana dhici kartee waxaad tidhaahdaa warqaddu waa cadr warqadda warqaddaanu waa cadr soo ma jeedaan qamiiskaanuna waa cadiy lakin islama cadaan ah islama cadaan warqaddaas sii cad soo ma jeedid labadaasoo caddaanku kama dhexeeyo laakiin yaa ku xoog badan warqaddaa ku xoog badan soo maaha taasoo kaleeto waxa weeyaan mar haddii mid ku xoog badan yahay markaasoo kaleeto ayaa waxaa la yidhaahdaa tashaa tashaaku ila mida xoogaa ku xoog badana mid ayaa xoogaa ku xoog badnaaday taasuna waa mid oo mushakik ay yidhaahdaan mushakik tashaakug waa sidaas labadaanu magaca waa ka wada dhexeeya laakiin waa ku kala xoog badan kan kaleeto waxa weeye hadday ku kala horeeyaan hmm. hmm. nisbat waxa weeyaan tawaadu waa sheegnay tawaadui waa sheegnay tashaakukiina waa sheegnay sax takhaalufkiiya noo haray takhaaluf takhaaluf waxa weya waa garan kartaa waxa weeyaan waa mutabaayinka mutabaayinka kitaabka kuugu qoran weeye asmaada mutabaayinada mutabaayino waxaa la idhaahdaa labada lafdi oo laba daata kala leedaha waxba shaqa lahayn sida insaan iyo faras ama rajul iyo faras rajul ninkaas banu aadamkaaha la yidhahdaa farasna xayawaankaasaa taqaanaa la yidhahda wax shaqa iskuma leh lafdiguna waa kala duwan macnuhuna waa kala duwan yahy lafdiguna waa kala duwan yahay macnuhuna waa kala duwan yahay markaas waxa la yidhaha asmaa mutabaayina asmaa kala fogaatay wey maxaa haray waxa weeyaan waxa weeyaan taraadufka taraadufka waxa weeye alfaadu waa kala duwan tahay daatada ay tusaayaan oo isku mid taraadufka waa kaasa sida hadda sayf seef sayfun dhe muhanad dhe saalim dhe marka daatada ay tusayaan waa isku mid soo ma daatada ay tusayaan amase iska daa taas xoogaa macnahayba ku kala duwan yihiin waxaad tidhahdaa caynun caynun ishaan kugu taalla waxa la idhaha caynun ceelka markii la qodo la qodo biyaha meesha ay ka soo baxaanna caynun aa la idhahdaa xataa soomaalida waa sidaasoo reer miiga waxay leeyihin tanil ay leeyihin eelka ishiisa ay leeyihin meesha biyuu ka yimaadaan soo ma jeedid carabigana waa saas tan caynun aa la idhahdaa ceelka biyuhu meeshay ka soo baxayaan waxa la idhahdaa caynun fiiri hmm. caynun dahabkana caynun aa la idhahda dahabka dahabka carabiga caynun aa la idhahdaa marka fiiri kulli waa wada cayn oo taas waxa weeyaan waxa weya kaas waa mushtaraga la idhaha kaas mushtaraga la ydhaha kaas waxaan rabay inaan mutaraadifka miaaliye kaas waxaa la idhahdaa mushtarak laf alfaadii fiida lafdigiiyaa mida daatada u tusayaana waxa weeyaan way kala duwanta lafdiguna waa hal mid waxa uu tusana waa kala duwany hadda caynu lafdigu waa mid laakiin muxuu tusay albaaixata calaa cayni zaydi tuugadii xala waxay ku xadgudbeen ishii sayd ishii sayd haddii la yidhi ishii waa ka rideen dahabkiina waa ka qaateen ceelkiina waa ka jareen ah, ila intaba ilaa la yidhahda soo maha cadda lusuusu albaarixata calaa zayd marka lafdigu waa mid laakiin waxa uu tusa waa kala duwanyiin soo maaha mushtaraga la waa ka dhexeeya mid walbana xaqiiqa inuu tus ayaa la rabaa kaas waa mushtarak mutaraadifkii waxa weeye alfaadaa badan waxa la tusaana waa hal mida ah. alfaadaa badan waxa la tusaana waa hal mida sida sayfun ama sayf iska daa waxaa tidhahda libaaxi soo qabo libaaxi soo qabo waxaad tidhahdaa qadanfar habeenkii dhawad annaga soo sheegnay qadanfar laythun asadun qaswara kulli waa halkaas un daato ah. waa halkaasa daato aswaraha haddaad tiraa waa libaax layun haddaad tiraa waa libaax asadun haddaad tiraa waa libaax waxa weyn haddaad tidhaahdo qaswara waa libaax asadun haddaad tiraa waa libaax adugu alfaadoo dhan marka alfaadiya badan laakiin waxay tusaydaa waa hal mida mutaraadifa la asmaa isfan gashay marka si qaabkaasay u qaybiyaan qaabkaas ayay u qaybiyaan shiiku marka saddexu noo soo qaatay isagu mid lixaaduu ku daray markaasuu saddex ka mida qaatay waana muhiim tano wuxuu sheegay mutakaafia wax la ihahdo iyo mutaraadifo wax la hahdo iyo mutabaayina marka fiiri mutakaafiada ma aanaa sheegin laakiin labada kale waa fasira mutaraadifa waa maxay waa midda libaaxaas oo kale asma alfaadiyaa badan laakiin macnahay tusayn waa mid alfaadiyaa badan asadun laythun hadanfar qaswana kulligood waxay tuseen hal daato alfaadiina waa badanta markaas maxaan leenahay alfaadanu waa mutaraadifa ilaa alfaantiya badan waxay tusaydaa musamihina waa mide mutagaayinana waa nagii sheegnay waa kala duwantay lafdiguna waa kala duwanya macnuuna waa kala duwanya farasun rajulun miyay shaqa isku leeda waa kala duwanya macnuu tusana kala duwanya mutagaayinana waa saas maxaa soo haray mutakaafia uu ku dara isagu mutakaafiada waxa weeye asmaan markii dhinac laga fiiriyo isku mid oo isku macno tusayo markii dhinac laga fiiriyana macno kala duwan tusa mutakaafiadu waa midaas mana sheegin ayagu qoladan munaadiqada laakiin sheekhulislaam iyo culamo kalema way sheegeen keligiisna ma sheegin oo maalan waxaan haddaba ku ansiraynaaba waaba sayfun tanba nooga soo qaadba sayfun ta laftirkeeda ka soo qaad ah, sayfun aad tiri marka waxaad tihi muhanad asaarin aad tiri asaarin dhinac haddii laga fiiriyo daata keliyuu tusaa muhanadna daatu tusa isku daatay tusayn soo ma dhinacaas haddii laga fiiriyo waa mutaraadif oo isku mid maxaa yeele saari ma kutusa macno ah goyn muhanad ma kutusa macno ah hindiyay lagu sameeyey marka fiiri haddaad fiiray biictibaari dalaalatiha cala daat daatada ay tusayaan markaad fiiriday maxay noqotay mutaraadifa alfaad kala duwan oo isku macno tusayda wey biictibaari dalaalatiha cala almacaani haddaad laga fiiriyo dhinaca inay macno tusayaanna waa mutabaayina waa kala fogyihin oo midna wuxuu tusay seeftan in hindiya lagu sameeyey midna wuxuu tusay seeftu inay wax jarto marka waa alfaada oo ah mutaraadifana dhinac ka ah mutadaayinana dhinac ka ah taasaa la ydhaha mutakaafi'a waana asmaada allah oo dhan waa mutakaafi'a maxaa yeele asmaada allahoo dhan waxa weeyaan waa mutaraadifatun biictibaari dalaalatiha cala daat mutadaayinatun biictibaari dalaalatiha cala almacaani asmaada allahoo dhan waasaa oo ilaahay weyna subxaana wa tacala markaad tidhahdo afuur iyo raxiim iyo casiiz iyo qadiir iyo caliim kulligood asmaadaas hal daatay tusayaan ilahay daatadiis waa waaxida waa mutaraadifa sow alfaadii ma badna macnihii ay tusayaan soo mid maaha daatada waa mutaraadifa haddana macnaha ay tusayaan markaas tirada waa mutabaayad waa kala fogyihin oo waxa wayaan kafuur dembi dhaafuu tusay qadiirna qutruu tusay caliimna cilmiyuu tusay samiicna maqaluu tusay basiirna araguu tusay xayuna nololuu tusay macnaha ay tusayaan marka la fiiriya waa kala duwanyi daatada ay tusayaanna waa hal mid marka asmaada alla dhan waa maxay waa mutaraadifatun mid isfan gashay biictibaari dalaalatiha calaa daat marka laga fiiriyo hal daatay wada tusayaan haddana waa mutabaayina way kala fog yihiin biictibaari dalaalatiha cala almacaani macaanida ay tusayaan marka la fiiriyana waa macaani kala fog asmaada qur-aanka waa sidoo kale alqur'aan alkitaab ashifa alhuda kulli qur-aanku wada tusa halkan qur-aan wada tusa laakiin marka la fiiriya daatan ay tusayaan laakiin macnaha way kala duwan yihin qur-aan hadii la waa mid la akriyo kitaab hadii la waa mid qodan alhuda hadii la waa mid lagu hanuuniyo albayaan hadii la waa wax cadayn ashifa hadii la waa wax caafin oo cudurkii qalbiga ku jiray kajasadkaaba waa lagu caafiya marka macaanida tusaa kala duwan yihin asmaada nabiga waa sida asmaada nabiga fiiri nabiga xadiiska saxiixa uu isdaba dhigay ana axmed ana muxamed wa ana axmed wa ana almaaxi wa ana alxaashir wa ana alcaaqib shanta magacba nabiga aleh sala allahu calay wasalam ah, shanta magacba nabiga aleh ma dhici kartaa dad badan oo magacyada nabiga muxamed maahana wax kale ka oqoon ay jiraan laakiin cayaaryahanada adduunka ad u xifdisan ah, waa la heli karaa umalayna in la helo laakiin taas ceeb soo maa ceeb weyn waa nabi maxamed magacyadiisa haddaadan oqoon laakiin aad kufaarta magacyadooda aad u xifdido hmm, aada ayaan dara wey marka tanaada ka mid a shantan magac kaliyana maahan magacyo kalena waa leeyi marka hadii la yidhaha axmed nabigu tusa daatada nabigay ku dhece sala allahu alay wasalam haddii la yidhaha muxamed daatada nabigay ku dhece hadii la yidhaahdo almaaxi daatada nabigay ku dhece haddii la yidhaahdo alxaashir daatada nabiga ku dhece hadii la yidhahdo alcaaqib daatada nabigay ku dhece kulligood nabigay wada tusayaan sala allahu alay marka dhinacaas laga fiiriyo alfaad badan oo hal daato tusayda soo mutaraadifo maaha waa isfangar haddana shaqaysku ma marka la yidhaha muxamed xamedba aa laga keenay oo facala ah. oo waxa weeye waxa weeyaan yuxmadu kaiira wax badanaa nabiga la mahdiyaa qof kasta oo mumina meequ mahdinaa nabiga kayrka iyo hanuunka uu soo gaarsiiyey axmed marka la yidhina waa axmed alxaamidiina inta ilaahay ku mahdiyada kan u mahdinta badan almaaxi marka la yidhahda nabigaa fasiro wuxuu yidhi yamxu llahu biya waa midka ilahay kufriga ku tirtiray ah, diinihii ka horreeyana lagu nasakay alxaashir hadii laha nabigaa fasiro alladii yuxsharu naasu calaa qadamay u yii waxa weeye nabiga calaamadaha qiyaamuhu ka ahaa qiyaamihiyaa dhow mar hadday nabigu soo baxay sala allahu alay wasalam alcaaqib haddii la yidhaahdo yacqib alambiya nabiyaalka kii ugu dambeeyo la cirbinayo wey laa nebiya bacdi uu nabigu ku fasira nabigama dambeeyo nabiyaalka kii ka daba tegaayo ka dambeeye wey marka fiir isku macno maaha sooma jeedid shantiiba shan macnay tuseen markii macno kala duwan inay tuseen laga fiiriyo waa mutabaayina asmaadii asmaadiisa ywm tanaadi ywm اlxashri ywm اlqiyaama waxa weyn asmaadana ilaa soddon magac ka badan u leeyahy qur-aankaan ku arki doona insha allah soo ma jeedid waa sidaasoo kale haddii la dh ywm tanaadi waa qiyaamaha ywm اlxashri waa qiyaamaha ywm اlqiyaama waa qiyaamaha ywm taqaabun waa qiyaamaha haddana marka laga fiiriyo dhinacaas hal shayay wada tusayaan waa mutaraadifa dhinac kale haddii laga fiiriyo waa mutabaayina waa kala fog yihin oo fiiri yowmu tanaadi waa maanta laisku dhawaaqayo soo istaag hebel oo lala xisaabtamayo laisku dhowdhawaaqayo yowm alxashri waa maanta dadka laisku keenayo yowm alqiyaama maanta rabbi loo istaagayo lahor istaagayo yowmu taqaabul waa maalin qofkii adduunka ku lumay uu garanayo markaad maanta wax soo gadato sow inaad kasaartay mar ma garatid marna inaad faa'iiday qofkii marka camalkiisu adduunku lumay maantaasu garana inuu dagnaa oo jurdigii uu adduunka waday uu kasaare ahaa yowmu taqaabul marka macaanida asmaada qiyaamuhu tusayda waa macaani kala fog oo kala duwanoo tabayun wey daatada uu asmaadana tusaydana waa hal daato soo maaha marka waa kulligood maxay noqdeen afar shay wey waa allah iyo qur'aanka iyo laba makhluuqa allah iyo qur'aanka nabiga iyo qiyaamaha afartaasaan sheegnay afartaas asmaadoodu waa maxay mutaraadifatun bictibaari dalaalatiha cala daat wmutadaayinat bctibaari dalaalatiha calى اlmaaani waalifamaan u malayna khalaas marka waa iska carabkan mare marka bimansilati اasmaai asmaada booskooda weeye asmaada almutakaafiatu isku dhigan marka mutakaafiada waa asmaadaas waa asmaada dhinac haddii laga fiiriyana waxa weeyaan mutaraadifaad oo hal daata wada tusayda dhinac haddii laga fiiriyana mutadaayinaho kala fog oo macaani kala duwan tusayda asmaadaasaa magaceeda waxaa la yidhaahdaa mutakaafica mutakaaia saas u dhashay shiiku mutakaaia waaya mutakaaficadaasoo udhaxayda bayna almutaraadifati midii oo isfangelayday maxaan mutaraadifada ku miisaalinay waa alfaad badan oo hal daato wada tusayda asadun qaswara qadanfar laytun iyo walmutabaayinati tii kala fogeed maxaan ku miisaalinay mutabaayina lafdigii macnuhu waa kala duwany farasun rajulun marka mutakaaficadu waa udhaxayda waa udhaayda maxaa yeelay dhinac hadii laga fiirina waa mutaraadifa dhinac haddii laga fiirina waa mutabaayina marka waxay udhaxaydaan mutaraadifada iyo mutabaayinada mhm. kamaa qiila sida la yidhi fi smi sayf sayf oo kaleeto magaciisa waxaa lahaha assaari wlmuhana ah, waa mutakaafi'a maxaa yeele dhinac haddii laga fiiriya labadan magac assaari wlmuhanad waa isku mid ay tusayaan oo waa mutaraadif ilaa sayf unbay wada tusayaan labaduba dhinac haddii laga fiiriyana waa kala duwan yihi ilaa saarina wuxuu tusaa seeftu inay waxgoydo saarin waa qaadi dhinac haddii laga muhanadna wuxuu tusaa macno kale oo ah hindiya in lagu soo sameeyey marka dhinacaas haddii laga fiiriyo waa kala duwan yihiin dhinaca hadii laga fiiriyo waa mar hadday saas noqdaana maxaa magaceedu noqonay mutakaafica wadalika kaas milu asmaa'illaahi waa magacyaalka alloo kale magacyaalka alxusna wanaagga badan asmaada alla magacyadooda dhan waa saas dhinac hadii laga fiiriyo waa mutaraadif oo daatada allay wada tusayaan dhinac haddii laga fiiriyana magac walba wuxuu wataa macno aan ka kala oo uu tusa waayo iyo wa asmaai rasuulihi rasuulka magacyaalkiisa sala allahu calay wasalam ayaguna waa saas asmaada rasuulka waxa weeye dhammaantood hal daatay wada tusayaan dhinacaas marka laga fiiriyo waa mutaraadifa isku miday tusayaan haddana magac kasta macno goonihu tusanka kale tusin dhinacaas haddii laga fiiriyana waa mutadaayina waa kuwa kala fogaade iyo wa asmaai lqur'aan qur-aanka asmaadiisa waa sidaas kulligood haddii la fiiriyo daatada ay tusa qur-aanka un shayga ay tusayaan waa qur-aanka dhinacaas haddii laga fiiriyo waa mutaradifa haddana dhammaan asmaada qur-aanka haddii macnaha la fiiriyo mid walba macno dheeraad u tusa dhinacaas haddii laga fiiriyo waa mutabaayina way kala fogyi marka waxaasoo dhan waxaa laisku yidhaahdaa asmaa mutakaafica wuxuu yidhi shiiku marka fa ina asmaa allah ilaahay magacyaalkiisa kullahaa dhammaantood tadullu waxay Ah, asmaada ilaahay oo dhan hal musamay tuse hal daatada ilahay wada tuse dhinacaas hadii laga fiiriyo waa mutaraadif falaysa marka wuxuu ku yidhi falaysa ducaauhu ilaahay in lagu baryo bismin magac magacaasoo min asmaa'ihi ilaahay magacyaalkiisa ka mid ah magacyaalka alxusnaa wanaagga badan mid ka mida ah in lagu baryaa mudaadan mid ka soo hor jeeda maahanoo khilaafsan liducaa'ihi alla in lagu baryo bismin aakhara magac kale haddaad ilaahay magaciyaalkiisa mid kamida ku barido waxaad tihi yaa raxmaan irxamni aad kama soo horjeeda haddaad mid kale ku barido oo tirahdo yaa razaaq urzuqni iskama soo horjeedaan maxaa ila labada macnaba alla waaleey ah, raxmaanna waa yahay razaaqna waayahy marka iskama soo horjeedaan marka taasoo kale waa iskhilaafsanyi lama dhihi karo oo maalan anaga habeenka dad ku miaalina haddii mid gaaloon alle oqoon uu ku yidhaahdo allah adiga ku celceliyo carabkaaga ku badan yahe bal allah ii fasir markaasaa tidhi allaha allah alkhaaliq waayo midka oo koonkaan abuurtay gaalki waa tegay mid kale u tegay markaasuu yidhi nihu allah ay ku celceliyaan dadka muslimiinta ahe bal allah ii fasir ah, waa geed shuuciyo weligiis allah maa markaasaa kii kale wuxuu yidhi bismillah allah waa alqadiir midka wax walba awoodo ah, wax walba midka awoodo wey mid kale u tagin waa sunniho ii fasibal allahdan ay ku celcelinayaan markaasu alcaliim waa midka wax walba maqla mid kale u tagi markaasu ii fasil markaasuu yidhi albasiir waa midka wax walba arkaa meel kastood joogto oon laga dhuuma karin mid kale u yar u tagay ii fasil markaasu niho markaasuu asamiic weeye waa midka meel kasta wax ka maqlaya oo wax walba maqla ma iskhilaafeen culammadaasu isma khilaafin maxaa yeelay mid walba wuxuu sheegaa macno guudoo ilaahay wada leeyahay sifaad guudoo alla leeyahay uu mid kamida sheega allahbaa kulli wada leh macaanidaas marka allah sifaadda uu leeyahay sifo ka mida ah mid walbaaba sheega ikhtilaafkaasaa leedahay iktidaafu ikhtilaafu tanawuc waa kaasa marka iskama khilaafsana kamaaha wuxuu yidhi bal ilamru bal iska badaaya alamru arrinku bal iska badaa inay iskhilaafsan yihiin magac haddii lagu tugo magac kale haddii lagu tuuree haddii lagu tuugee balilamru amarku kamaa qaala tacaala waa sida alla yidhi qul waxaa tiraa nabiga suubanow udcullah allah tuuga hadda tuuga aan ku fasirayna dhowr macnaa lagu fasiraa udcullaaha allah ku magacaaba aad dhihi kartaa allah ku magacaaba waa sax iyaduna qul idcullah allah ku tuuga aw idcu raxmaana ama raxmaan ku tuuga ayamaa magac kasta oo tadcuu aad ku tuugtaan falahu alla waxaa u sugnaaday alasmaau magacyaalka alxusna wanaagga badan ilahi wuxuu leha darabta allah dhe yaa allah dhe dartartana waxaad tidhaahdaa yaa raxmaan dhe maxaylee mid kastood ku tugta allah magacyadiisa wanaagsan u ka mid yihi dhammaan mid walba allu tusa hadaad allah tiraa iyo haddaad tiraa yaa raxmaan iyo haddaad tiraa yaa qafuur iyo haddaad tiraa yaa casiis ma dhowr ilaahaad u yeerta may hal midaad u wada yeeri hal midaad u wada yeeri isma khilaafsan isma khilaafsan Eh, qiso daciifa lagu soo arooriyaa oo gaalada waxay yidhahdeen muslimiinta inkirto waxay yidhaahdeen tunkiruuna calayna an nacbuda aalihatan mutacadida wa tadcuuna ilaahayni wa taquuluuna ya allah ya raxiim gaalada waxay tidhi war muslimiinoo annaga dhowr ilaahad lagu haysataan idinkiina waa kanaan dhowr ilaahad u yeeraydaan laba ilaahad u yeeraydaan raxmaan iyo allah laakiin qisadaas wax sugan ma wax sugan iyo wax raad leh ma waaya wa kullu smin magac kasta magacaasoo min asmaa'ihi ilaahay magacyaalkiisa ka mid ah yadullu wuxuu tusaa calaa daati daatada daatada almusamaati ee lagu magacaabo magac kastoo ilahay magacyaalkiisa ka mid ah daatada magacaanu tusaa oo allah ah wa calaa sifati sifana waa tusaa allatii sifada tadamanaha uu koobsaday alismu ismu ha magac kastoo ilahay magacyaalkiisa ka mid ah daatada ilahay waa tusaa haddana wuxuu tusaa macno isimkaas uu leeyahy oo uu koobsaday labadaasu tusaa magac kastaaba magac kastaoo ilahay labadaasu tusaa wadalika miaalki kalcaliim wey kalcaliim nusqooyinka gobol aqalta ka tacliim leh alaska saxaa kalcaliim wey yadullu wuxuu tusaa magacaasu calaa daati daata waa tusaa oo caliim hadii la yidhaha daatada ilahay magaceedii wuxuu tusaa walcilmi ilahay inuu wax badan wax kasta ogyahay labadaas tusaa fiir ilahay daatadiisii waa tusaa sifa daatada ilahay ay ah cilmina waa tusaa wlqadiir oo kale wey magaca all qadiir yadullu wuxuu tusaa magacaasu calaa daati ilaahay daatadiisu oo haddaad tira alqadiir waa magac ilaahay daatadiisu iska leedahay o wlqudrati sifa qudra laydhahna waa tusaa awood wax walba inuu karo sifadaasna waa tusaa oo isimkaana koobsamay qadiir ah aye wraxiim oo kale wey waa magac ilaahay magacaasu yadullu wuxuu tusaa calaa daati daatada daatada ilaahay tusaa oo waa magaca la waramatin sifad naxariis ahna waa tusa ifadaas ma ogola ashaacirada iyo ilaahay sifaad ay usugaan rama ka mid maaha waxay leeyi ilahay ramad looma sugi karo sababta ramadu waxaa weya qalbigu inuu jilico ood u iilato kaad u naxariisaydo ilaahay waa ka nastahaya yidhi waxaas laakiin waxaan ku leenahay raxmadda aad sifaynaydaanoo qalbi jilec iyo iilashaa waa midii makhluuqa raxmadan allena waa sifo ilaahay u laa'iqa midaas marka waxaan aad tilmaamaydaa waa midii makhluuqa laleeyahy hmm annagu ilahay inuu raxmad sifa laydhaa leeyahan ogno saasaan baan u rajaynayna ramadiisa raxmadiisaan baan rajaynaynaa ah, marka ayagu waxay ku fasirayaan alixsaan oo iraadat lixsaan halkaasay la aadayan ah, halkaasay la aadayan oo kala dhacayaan marka ka soco hadda baabkoodi ma joogna waman ankara hadda baab kalou nala gala sheekhi tafsiirkiiba ka bax kamana bixine istidraaq weeye tafsiirka waxaa ka buuxo ugu badanba asmaada ilah iyo sifaadiisa waxyaalaha ugu badan oo laisku khilaafana kuwaasa ka oo macnaha khilafka isu khilaafeen selafku ayagu ma isku khilaafin kaas selafka ayaga marnaba iskuma khilaafin kaas asmaada ilahi iyo sifaada ilahi laakin khalafka kuwa dambe aa ku khilaafay qaar ka mid ah aa ku khilaafay saxaabada iyo taabiciyaalka qaaraad waxayba leeyihiinba maalan ahlu sunna ayagu waxay qabaan ilaahay magaciisa waa inagii soo sheegnay asmaada alle waxay yidhahdaan asmaaullah aclaamun wa awsaaf afartii aan sheegnay asmaada alle asmaada qur-aanka asmaada nabiga asmaada qiyaamaha afartaasba ahlu sunna waljamaaca qaaciday ka bixiyaan qaacido muhiim muhiim jiddan ah oo waxay yidhahdaan aclaamun biictibaari dalaalatiha cala addaat wa awsaafun biictibaari dalaalatiha cala almacaani asmaada allah iyo asmaada qur-aanka asmaada nabiga sala allahu calay asmaada qiyaamaha dhinac haddii laga fiiriyo waa aclaam dhinac hadii laga fiiriyana waa awsaaf waa tilmaamo moogtahay asmaada makhluuqu labay u qaybsantaa maslada in la fahmaa waa muhim haddii kale masalada baabka sharxa lama fahmaayo asmaada makhluuqa labay u qaybsantaa qaar waa aclaam macno ma leh wax macnaa ma leh oo maalan mid oo xumaan maahan aan wax wanaaga lagu ogoon oo maxamed la weliga weligaa maarag waa badan soo ma weligiis lama mahdin macno male oo macnaheeda maaha wax badana la mahdiyaa hal daqiiqood la mahdiyaba lama arag soo ma jeedo maxamed aana la yidhaha marka macno male loolama jeedo marka maxamed lagu magacaabaa waa la mahdiye maba loola jeedaba waxa uu loola jeedaa daatadan inuu tuso bis dadka kan ugu gaalnimo badana waa la dhaha cabdullah ah. min akfar naas midaan maalin ilaahay caabudin ah, waa la dhaha cabdullah maxaa yeelay magaca ujeedadiisuba ma ahan in macna laga fahmo ee macnaha waxa daatadan in lagu tuso dadka looga dhawa cabdullahi marka leeyahay soo istaaga laga rabo waana sida makhluuqiya hadda haddaan idhaahno muqdisho ma wax macnaha leedahay kaliya un magaaladan magaceeda wey wax kaloo macnaa male ah. wax kale oo laga fahmaa ma jirto asmaada marka makhluuqa waa nuucaas qaar waa aclaam qaarna waa awsaafo macnay leedahay oo hadda haddii la yidhahdo qofkaanu waa qaatil maxaa laga fahmaa macna laga fahmaa qofuu dilay waa soo ma qofkana qofkan waaa laleeya waa mooriyaan soo macno ma leh muxnay leedahay waxa weyn dadku hantida ka furtaa wey ama dila macnay leedahay qaarna waa awsaaf asmaada makhluuqa qaarna waa aclaam saasay u kala yihin asmaada laakiin allah iyo tan qur-aanka iyo tan nabiga iyo tan qiyaamaha afartaasu dhinac haddii laga fiiriyo waa aclaamo daatay tusayaan dhinac haddii laga fiiriyona waa awsaafo macnay tusayaan saasay uga dugan yihin kuwa kale Ah. haddaba anaga markaan idha alxayu magacaas ilahay markaan ku dhawaaqno alxayu dhinac waa calamo ilaahay magacyaalkiisu ka daatad allu tusa fiiri dhinacna haddii laga fiiriyo waa oo ilahay inuu nool fahmayna soo ahlu sunna wajamac saasoo qabaan asmaaullaahi aclaamun bictibaari dalaalatiha cala daati wa awsaafun bictibaari dalaalatiha cala almacaani ahlu sunna waa laba qoloo kalea jirta haddaan soo gaabino qolo la yidhaahdo qaraamida ah, oo xanaad ibnu qurmud ninka la yidhahdo loo nisbeeyo qaraamida oo kufaar ah oo baatiniye ah oo qaba qur-aanka dhanba macnaha daahirka loolama jeedo macno kaloo qarsoona loola jeeda xataa salaad marka la yidhaahdo waxay ku leeyihin salaad haddaad maqasho waa umaradaada sirtooda xif ee hala foorfoorsado loolama jeedo halkaasay u fasiraayan ayagu ah, macaani kale waa arki doona qur-aanka ayagoo fasiraya waxbuu ka soo naqli doona sheeg qaraamidda la yidhahdo alxayu magacaas alle ma ogola ilaahay inuu xayu yahay ma ilahay xay laguma tilmaa waa nool yahay lama dhihi kara oo ma mayidaad leedihin kaas ilan lama dhihi ay ku leeyihi eh, waa mutanaaqidayn laba iska soo horjeeda mid ah, waxay ku leeyihin xayi haddaan idhaha waa nool yahay makhluuqa noolu nooga ekaana mayid haddaan idhahda kuwa dhinto u ekaana yidhahda ah, mideeda kale waxay hahdaan xayi iyo mayid waxaa lagu sifeeye ha waxyaalaha aqbala waxa mayd iyo geeri iyo nolol aqbala aa la yidhaha uri mayd ama xay ee waxaan labadaba aqbalay laguma sifeeyo qur-aanka lagu beeniyey qur-aanka idin beeni ayaa li qur-aanku wax aan geeri iyo nolol aqbalinuu mayd ku tilmaamo nololna ka anfiye maxaa ka mid a sanamyaalka dhagaxyaalkii la caabudi jiray wاladiina yadcuuna min duuni اllahi laa yakhluquuna shayئa wahum yukhlaquun amwaatun غayru axyaa waa dhagxaantii alle wuxuu leeya ay caabudayeen waa amwaad waa wax dhintay ma noola qowlkoodu halkaasu ku baaba kuwaas qaraamidaa la yidhahdaa baatiniya waxa layihi qur-aanka daahirkiisaoo dhan loolama jeeda macno kale loola jeeda qaar kaleeto waa muctasilada waxay ku leeyihiin annaga daahirkaan ku dhegayna alxayu magacaas alla waa leeyihi laakiin laa lahu nolol ku sifay mayno samiicun bilaa alla samiic waaya laakiin anagu si laydhaa maqal ku sifay mayno caliim bilaa cilmi kulli waxay leeyiin alla caliim magacaas waa ley lakin cilmiyuu leeya dhihi mayno oo majaahila maya jahlina ku sifay mayno le ah. waa iyaguna dalaal kale sooma jeed waa dalaal kale marka labada qolo oo qolana leedahay fiiri ahlubaatilku shaydaana u wada macalina waa isku soo dhacaya qoladaan fiiri waxay leeyihin daahirkaan ku dhegayna waa muctasilada xay alla waa la yidhaah haye xayaato dhow ogoshin maya ay leeyihin geerina uma ogola qolada kaleo qaraamidadan waxay leeyihin daahirka maba loo ogolaba qur-aanka in lagu dhego macno qarsoonu leey haye alla xayi maya laydha mayay leeyihin maydna laguma tilmaami karo labadooduso iskuma dhicin isku meelay kusoo dhiceen fiiri maxaa yal qoladaanuna sifatulxayaat ilahay uma ogolo qoladaana uma ogolo labadooduna marka hore inay kala fog yihiin ay muujaayan oo qolana daahirkan ku dhegeynay leeyihin qolana waxay leeyihin daahirka maba loo jeeda macno qarsoona loo jeeda haddana isku oo qolana ilaahay sifatulxayaa u sifaymay taasuu rabaa shiiku inuu noo sharxo dhegaysta wuxuu waman ankara qofkii inkira qoladii muctasilada oo lahe daahirkan ku dhegannahay uu inuu naqdiyo markaasuu yidhi waman ankara qofkii inkira dalaalata asmaa'ihi ilaahay magacyaalkiisa tusidda ay tusaydo calaa sifaati ilahay sifaadiisa ilaa annaga ahlu sunna markaan fasirayna caliim muxuu tusana nidhi cilmi ah, raxiim muxuu tusay raxma afuur muxuu tusay ufraan macaanihii tusa iyo sifaad qoladii inkirtay wuxuu yidhi waman ankara qofkii inkira dalaalata asmaa'ihi ilaahay magacyaalkiisu inay tusayaan calaa sifaati tilmaamihiisa oo miman dad ka mida yadacii sheegana addaahira inuu daahirka lafdiga ku dhegayo waa muctasiladii fa qowluhu qofkaas qowlkiisu min jinsi qowli hulaati lbaadiniya nimanka baadiniyada lena waana kufaar culammadu ku ijmaaceen inay kufaar yihiin kufaar culummadu ijmac ku yihin inay kufaar yihiin wey baatiliyada nimanka baatiliyadaa ah kuwooda fogaaday qowlkooday ku jinsi yihiin macnahaan waa isku soo dhacayaan ah, macnahaan waa isku soo dhacayaan ila labaduba sifadii ilahay ka anfinayaan ah, waa isku soo dhacayan waa isku jinsi baatiliyada alqaraamidati ee xaamid ibnu qurmud loo nisbeeyey qaraamida waa nisbatun ilaa xamaadaan rabaa xamaad ibnu qurmud nin la dhihi jiray ninkaasaa loo nisbeeyaa waxa weeyaan niman kufaarho baatiniya weeye markay hijriyadu ahayd saddex boqol toban iyo toddobo kacbaday kusoo duuleen markaasay inta kacbada isweer ka qabteenay dadkii dawaafay xujaydii kulli madaxa ka jareen intii dawaafay markaasay ceelka samsamkana meydkii muslimiinta ku gureen xajarulaswadkiina waa fuqsadeen kaasay qaateen muddo dheeray la maqnaayeen oon kacbadu lahayn xajarulaswad oo la dawaafay oo la soo xajina oo ninkii kitaab alifa uu ku qoraa xajarulaswadka haddii dib ilaahay uu soo celiyo waa la taabaa ah. saddex boqol toban iyo toddobadiiy qaatee culummaduba dhagaxaa dhagax yar qofkii aki way wada aragtay ragga xaji way arkeen yani yar dhagax yar waa inkastoo hadda meesha uu ku jiro inta muuqataa waa yarta dhagaxna dhagaxaan ma weyne laakiin inta muuqataa kolley waa waa in ya haddee dhagax meeshu ku jira dhagaxaas labaatan ratiyay ku qaadanayan culamada kalakood ratiyay ku qaadeen dhabarku ka kala go-a mid kaley ku qaadeen dhabarku ka kala go-a mid kaley ku qaadeen dhabarku ka kala go-a waa qaateen waddankoodii geysta muddo markay la maqnaayeen aa midkii uun markaas madaxda u ahaa dhintay mid kalaa qabsaday kii oo madaxa xoogaa un xagga banu aadanimada dhaama muslim hadda uusan ahayn markaasuu aniyo musaa'ibka iyo balaayada iyo cadaabka nagu degaa waa dhagaxaasna dhex yaalla ee dhagaxaan iska celin waa baaba'nay dhagaxi ilaahay unbaa ka soo celina ee gaal qayr ma le bis miduu u dhiibo ratii qaalin yar uunta saaro ordgi qaalinkiiya keenay hmm. waa kuwa culummadu yidhahda markay keeneen ayaa culmada muslimiintu waxay dhahdaan kii inuu yahay in kale xal lagu kala ogaana dadkiyaa yidhi caamadii culmo ma dhihin caamadii culmo waa kala taqaaneen caamadii waxay tihi inuu dhagaxii yahay iyo inay mid kale noo soo saareen xal lagu kala garana culmada wax la weydiiyaa la culmada taqaane culmada waxay dhahdaan waa fuduya dhagax hadii biyo lagu rida suu yeela salka soo tegi maa xajil asadku waa sabayna sida suufki saasaa lagu kala saara biyo keenayn kuusa biyo waa lakeen waa lagu rida suu waa sabey noogu geliyey waa asagii saasaa loo ah. marka waxa weeye marka qaraamudadu waa nimankaas marka wuxuu yidhi qofka ayagoo sheeganaya nimanka muctasilada daahirka inay ku degan yihiin haddana maadaama ay sifadii diideen qowlkoodu wuxuu ku jisiy ku nuuciya qowlkii qaraamidada baatiliyada aladiina qaraamidada yaquuluuna yidhaahda aladiina qaraamidada yaquuluuna yidhaahda laa yuqaalu lama yidhaahdo huwa alle xayun waa mid nool wala laysa bixayin midaan noolayna ma ahan ay midaan noolayna ma ahan wallahu subxana wa tacala alam sala allahu calaa nabiyina mxamed